baabu fadli اljuuci wakhushuunat اlcayshi wاliqtiصaari clى اltaqliili min alma'kuuli wاlmashruubi wاlmalbuusi wغayriha min xuduud الnafsi wa tarki الshahwaat baabu fadli اljuuc wanaagga ay leedahay gaajadu iyo wakhushuunati اlcayshi nolosha adag wاliqtiصaari gaabsasho qofku adduunku isaga gaabsado cala taqliili in yar uu isaga gaabsado adduunyadu waa bad aan la gaaraynina in yar oo kooban inaad isaga gaabsato oo ah min alma'kuuli waxa la cuno iyo walmashruubi waxa la cabbo iyo walmalbuusi waxa la xiranayaba wa wagayriha iyo wixii la halmaala oo min xuduudi nafsi nafta dheefteed iyo wanaaggeeda ah wa tarki shahawaati shahawaadkii oo laga tago baabku aad buu u dheeryahay qodobo badanna waa jamcinayaa fadli hadday eh, juuci uu leeyahay oo laga waramo nolosha adag oo laga waramo qofka aana noloshiisu aynan ahayn nolol jilicsan oo macnaha ilaahay subxaana wa tacaala faqri iyo wixii la mida loola jeedaa in lagu gaabsado wax yar adduunyadii xagga cuniddii iyo cabiddii iyo dharkii la xiranayayba qofka uunan ku fogaanin iyo wax allaala waxay naftu jeclayd shahwadii oo laga tago waxay naftu jeclayd oo hawadii ahayd iyo nafta dheefteedii iyo waxay iyaduna ay jeclayd qaala allahu tacaala arrintaasoo dhan marka ilaahay subxaanah wa tacaala aayado ayuu oga hadlay axaadiid badanna waa kaga hadlay nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid ah alle wuxuu yidhi subxaanah wa tacaala fakhalafa min bacdihim khalfun adaacu الصalaata waاtabacuu الshahawaat fasawfa yalqowna haya fakhalafa waxaa kadib maray min bacdihim kuwii wanaagsanaa gadaashooda khalfun qolo daba martay wanaag aanan oga daba marin kuwaasoo tilmaantoodu ay ahayd waxa ugu horeeye lagu tilmaamay waa adaacu الsalaa salaadda inay dayaceen salaaddii hadday dayeeceenna qodobka labaad waxa weeye wattabacu shahawaat shahawadoodii bay iska raaceen oo macnuhu waa maxay tarki shahawaat naftu waxa ay jeceshahay oo laga fogaado maxaa yeelay ina anafsa la ammaaratun bisuu wattabacu shahawaati shahawaadkoodii bay raaceen shahwaduna waa naftu waxa ay doonayso albaabkeedii oo la furo xariga oo loo sii daayo waxay rabto oo loo sameeyo taasaa loola jeedaa fasawfa dib dambe haddaba kuwa sidaa ahee labada tilmaamood laga helay labada tilmaamoodoo laga hela waxay tahay inay salaadiina dayaceen shahwadoodiina raaceen kuwaasi fa sawfa dib dambey yalqowna geli doonaan oy la kulmi doonaan hayan waadiga hayi la yidhaahdee jahannama ku yaalla ilaa man qof baanan gelaynin waadiga taaba toobad keenay wa aamana rumeeyey ilaahay wa camila sameeyey saalixan camal wanaagsanna sameeyey saddex shardi qofkii laga helay waadigaa ma geli doono hawadiisuu raacay salaadiina waa ka tegey waadigaa qayi la yidhaahdo ayuu gelayaa shaki ma leh ilaa qofka laga helay saddex shari mooyaane saddexda shari waxay kale yihiin kow inuu toobad keenay ilaa man taab wuxuu ka toobadkeenayaa itibaacu alhawa iyo tarku salaa ta labaad iimaan buu la imanayaa rumayn ilaahay subxaanahu wa tacaala ta saddexaadna waxay tahay camal saalix ayuu ku bedelayaa camalkiisii xumaa ee ahaa tarku asalaa iyo itibaacu alhawa haddii qofka marka saddexdaa shardi laga helo alle wuxuu yidhi fa ulaa'ika kuwaasi yadkhuluuna waa gelayaan aljannata jannadii bay gelayaan walaa yudlamuuna la dulmin maayo shay-an waxba la dulmin maayo kuwa wax dhib ahoo loo geysanayaana ma laha wa qaala tacaala alla wuxuu yidhi fakharaja calaa qowmihi fii ziinatihi waa ninkii lo oran jiray qaaruun fii suurati luqmaan aakhirkeeda ilaahay inooga warramay subxaanah wa tacaala fakharaja waa baxay qaaruun calaa qowmihi dadkiisii buu ku soo baxay fii ziinatihi isagoo ah ziinadiisii isagoo ku sugan ziinadiisii ziino waxaa loola jeedaa halkan hantidiisii iyo xoolihiisii iyo wixii uu haystay oo dhan isagoo muujinaya dadkii markay arkeen laba mid weeyaan marka labay u qaybsameen dadka ilaahay baa inooga warramay subxaana wa tacaala qaala aladiina marka kuwii waxay yidhaahdeen yuriiduuna doonayay marka horeba xayaata adunyaa yuriiduuna doonayeen alxayaata adunyaa noloshan adduunyada ah faqriga unbaa iska haya mooyaane haddii xoolo la siin lahaa isagoo kale inay noqon lahaayeen bay tamaniyeen qaala aladiina kuwii waxay yidhaahdeen yuriiduuna doonayay alxayaata addunya nolosha adduunyada ah yaa layta lana shallaytadayade annagu hogganna eh ah cakiya way weeyaan yaa layta lana muu noo sugnaado annagu mila maa wax la mid ah uutiya kan waxa la siiyey mila maa uutiya wixii la siiyey wax la mid ah qaaruunu ninka la yiraahdo qaaruun waxa la siiyey wax la mid a ah maanu yeelano ah cakyowey maxaa yeelay siduu isagu ugu raaxaystay baanu ugu raaxaysan lahayn siduu ugu tuntay baanu ugu tuman lahayn innahu isagubay yidhaahdeen qaaruun laduu xadin waa mid nasiib u saaxiib ah cadiimin weynan badan aad buu u nasiib badan yahay wa qaala aladiina kuwa hadday sidaa yidhaahdeen kuwii iimaanka ilaahay uu siiyey dhowr adduunyadani waxba lama hayagu wa qaala aladiina kuwii waxay yidhaahdeen uutu lcilma ilaahay cilmiga uu siiyey waylakum war hooginiyo shallaygiinne hawaabullaahi sowmaydin ogidiin macnaha hawaabullaahi ilaahay thawaabkiisa ayaa khayrun wanaag badan liman qof u wanaag badan aamana ilaahay rumeeyey wa camila saalixan camal wanaagsanna sameeyey ninkan waxa la siiyeed u shallaynaysaan iimaan inaad la timaadaan ood ilaahay rumaysaan ayaa idinkagaba khayr badanba maxaa yeele waxa la siiyey oo dhan qaaruun aaway maanta isagii xoolihiisii aaway fakhasafnaa bihi wa bidaarihi اlarda waatuu ilaahay yidhi subxaanah wa tacaala haddii xitaa loo dayn lahaa isagaa ka dhiman lahaa xoolihiisuna waa raaci lahaayeen marka wax wanaag oho la yimid ma leh ilahay agtiina cadaab baa u yaalla subxaanah wa tacaala wa qaala tacaala alla wuxuu yidhi uma latus'alunna kadibna waa laydin weydiin doonaa suuratu takaaur weeyaan waa laydin weydiin doonaa yowmaidin maalinta waa maalintee waa aakhirada dambe wey maalinta dambe waa la idin weydiin doonaa can nicmad allaaliya nicmadu ilaah idin siiye waa idin weydiinayaa maalintaad dharagtay waa lagu weydiinayaa maalintaad faraxday waa lagu weydiinayaa wax allaale wixii nicmo ah maalintaad caafimaadka qabta waa lagu weydiinayaa ilaahay baa ku weydiinaya subxaana wa tacaala nicmo walbo ilaahay uu ku siiyey wa qaala tacaala alla wuxuu yidhi man kaana yuriidu alcaajilata man qofkii kaana ahaaday yuriidu mid doonaya alcaajilata noloshan degdega ahee adduunka ah cajalnaa lahu waa u dedejinaynaa cajalnaa waa u dedejinaynaa lahu isaga fiiha adduunyadii maa nashaau intaan doono intuu isaga raba maaha intuu ilaahay waa la siinayaa laakiin intuu ilaahay rabu ka siinayaa subxaana wa tacaala liman nuriidu kulligoodna ma wada ahee qofku ilaahay doono wey uma dabadeed jacalnaa waa yeelnaa lahu kaa isaga ah ina nasiibkiisii adduun buu ku qaatee jahannamo ayaanu yeelnaa yaslaha mid gelaya madmuuman madxuura adduunyadani marka aayaddani siday ina tusinayso waxa weeyaan ilaahay subxaanahu wa tacaala khalqiga wuu abuuray hadduu abuurayna ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu inoo sheegay sababtu u abuuray oo wuxuu odhanaya wamaa khalaqtu ljinna walinsa ila liyacbuduun jinni iyo insiba uma aanan abuurin ilaa inay caabudaan mooye wax kale wmaa umiruu ila liyacbudu allaha mukhlisiina lahu ddiin adduunyadana la keenay adduunyadanna waxaa la yidhi noloshan ilaahay baa idin siiyey subxaanahu wa tacaala haddana sidaasoy tahay waxaad cuni lahaydeen ilaahay baa idiin hayo idin siinaya idinku cibaadada ilaahay u tafaruqa adduunyadiinina haa hilmaamina walaa tansa nasiibaka min addunya wa axsin kama axsana allahu ilayk alle subxaana wa tacaala hadduu intaa yidhi dabadeedna wuxuu alle yidhi qofkii adduun doonaya waa siinaya qofkii laakiin camalkiisa doonaya aakhirada aakhiran dib ugu dhigaya dadkii waa qaybsameen qolo waxay yidhahdeen annagu aakhire maba rumaysnin rabbi adduunka nagu sii waxina ma ahaa caafimaad baa la siiyey cimrigaa loo dheereeyey adduunyadiisii baa la siiyey wax allaale wuxuu doonaya ilaahay siiye qofkan kalena wuxuu yidhi rabbiyow aakhiraan rumaysnahay anigu aakhiraanan u camal falanayaa waajibka ay fartay waa qaadanaya waxaad iga reebtayna waa ka haraya ma saasa adduunkan intan anaa kuu gartay qaado aakhirada dambena waa ku siinayaa aakhiro haddii la yimaado gaalkii haddii la cadaabo ma xaqdarriba mise waa xaq waa xaq lianna maxaa yeelay isagaa yidhi adduunaan waxayga ku raba anay maba rabo maba rumaysni rabbiyo waxayga gacanta iga saar buu yidhi wixiisii baa loo sarrifay marka qayb caafimaad loo siiyo qayb hanti ahaan loo siiyo qayb mashaakil iyo dhibaato lagaga koriyo qayb cumriga loogu dheereeyo qaybba waxbaa loo siiyo kan muminka ah laakiin isagu ilaahay rumeeyey subxaanahu wa tacaala wixiisi wuxuu yidhi rabbiyow aakhiran rumaysnahay anigu waajibkaagana waa la imanaya waxa iga rabtay waa ka fogaanaya waxa i fartay waa la imanaya kaa isaga ahna rabbi subxaanahu wa tacaala adduunyada aakhiraba isagaa iska leh aakhirana waa ugu kaydinayaa adduunyadana rabbi intuu rabu ka siinaya tiibaa marka rabbi inoo sharaxaya man kana yuriidu alcaajilata cajalna lahu fiiha ma nasha intaa aniga rabaan ka siinaya liman nuriida weliba qof kasta oo yidhi adduun baan rabaa lama wada siinaye intuu ilaahay doono subxaanah wa tacaala waa qiyaas rabbi waa doorasho rabbi waa rabbi siduu doonaya subxaanah wa tacaala marka aakhirada dambe laakiin jahannamay gelayaan madmuuman iyagoo ah kuwa dullaysan weeyaan madxuuran ah kuwa la fogeeyey naxariista alle subxaanah wa tacaala wاlaayaatu fi lbaabi kaiiraة macluuma وcan caaئiشhaةa waxaa laga warinaya radi allahu tacala canha qaalad waxay tidhi umina caaئiشha radi allahu tacaala canha waa haweenkii nebiga salawaatu اllah wasalaamu aleyh sagaalka ahaa uu ka dhintay tu ugu jeclaana way ahayd nebigu salawaatu اllah wasalaamu aleyh sidaasoy tahay haddana nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh gurigiisii bay inooga warramaysaa qof kaga xog ogaalsanoo gadaasheed la weydiinaya ma lah guriga nebigu see ahaa ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ognahay inuu nebigiisu doortay salawaatu wasalaamu caleyh ilaahay subxaana wa tacaala khalqigoo dhanna uu ka fadilay jalla wacala uuna doortay alle subxaana wa tacaala adduun iyo aakhiraba nebigii sidaa ahaa gurigiisii baa la inooga warramaya marka caaisho waxay tiri radi allahu tacaala canha maa shabica muunan dhargin aalu muxamadin muxamed iyo ehelkiisaba maynan dhargin min khubsi shaciirin muufaqa madi ka samaysan yowmayni laba maalmood oo mutataabacayni xiriir ah xataa qubida ilaa uu ka dhintay nebigu salawaat wasalaamu caleyh oo noloshiisaba laba maalinba qadama wada helin nebigu salawaat wasalaamu caleyh maalinna waa helaya maalinna waa u goynaysay salawaat wasalaamu caleyh marka meeshaa maxay daliil u tahay hadday adduunyadani khayr leedahay nebigaaba ka dhargi lahaaba ilaahayna waa ugu roonaan lahaa nebigiisa salawaat ullahi wasalaamu caleyh marka baashu inaynan faa'iido lahayn nebigaaba laga qadiyey salawaat ullahi wasalaamu caleyh wixii nebiga laga qadiyey waa waxaan annagana faa'iido noo markaa maa shabica muunan dhargin aalu muxammadin muxamed iyo ehelkiisaba maynan dhargin min khubsi shaciirin shaciir muufadeeda maynan ka dhargin yowmayni laba maalmood oo mutataabacayni xiriir ah xataa qubida ilaa nebigu uu ka dhintay salawaat اllah wasalaamu alayh mutafaqun calayh bukhaariyo muslim baa warinaya wa fii riwaayatina waxaa ku soo arooray maa shabica maynan dhargin aalu muxamadin muxamed iyo ehelkiisaba maynan dhargin mundu qadima almadiinata intuu magaalada madiine yimid ka horna waa la mid laakiin umina caaisha waxaa lagu guursadee lagula aqalgalay madiinay ahayd marka waxay leedahay nebigu calayhi salaatu wasalaam iyo reerkiisaba maynan dhargin mundu laga soo bilaabo xilli iyo wakhti qadima almadiinata magaalada madiine uu yimid min طacaamin raashin oo dhan min طacaami اlburi raashinka burka la yidhaahda muunan ka dhargin ثalaaثa layaalin saddex habeen tibaacan xiriir ah xataa qubida ilaa uu nebigu ka dhintay xadiidkan saddex bay tiri kaa horena labay tiri waa isku mid weyaan isma diidana laba maalin iyo saddex habeen haddii la doono ha la oo xiriir ah bal intaa ka badan inay soo maraysay baa dhacday oo nebiga gurigiisa salawaatu wasalaamu caleyh damba aan laga horin jirinba wa can curwata can caaishata curwa ibnu zubayr weeyaanoo caaisha habaryar ahaydoo walaasheed asma binta abi bakar baa dhashay cabdullahi bnu zubayr bay wada dhasheen can caaishata oo habaryartii radi allahu tacaala canha anaha kaanat taquul caaisho waxay oran jirtay wallaahi yabna ukhtii ilaahay baan ku dhaaranayaa walaashay wiilkii ay dhashow oo curwa walaashii asma binta abibakar baa dhashay ka weynayd waxay odhanaysaa wallaahi baan ku dhaartay wiilkan habaryarta u ahayo in kunnaa nanduru waxaanu ahayn kuwa arka alhilaala bishi bishaanu arkayna caaway bilatay aye waa dhammaatay uma alhilaala bishi kale haddana dhalanaysa halkaa meeqaa ku dhammaatay bil kaamil abaa dhammaatay bishii labaad baa la arkay soo ma haddana tiyey saddexaad baa la arkayey halkaa meeqa bilood weeyaan waa laba bilood saddex bil baase la arkay waa saddex bilood baa la arkay laakiin waa laba bil wey waxay odhanaysay alaaatu ahillatin saddex bilood baa soo maraysay fii shahrayni laba bilood wamaa uuqid aanan la hurinaynin fii abyaati rasuuli illaahi sal allahu alayhi waaalihi wasalam abyahda waa jamcu beyt oo waa guryihii nebiga salawaat اllah wasalaamu aleyh aan laga hurinaynin naarun wax dab ah wax dab ah aan laga shidayninba qultu waxaan ii marka nebiguna calayhi salaatu wasalaam sagaal guri buu lahaa sagaal haween ayuu qabay sagaal haween ayuu nebigu qabay salawaat اllah wasalaamu aleyh sagaalka haweenba guryahooda dab lagama hurinaynin nebiga curwa bnu zubayr baa la yaabo wuxuu yidhi ya khaala habaryaray famaa kaana yuciishukum muxuu ahaa noloshiinnu maxaad haysateen maxaad cunayseen marka mayaa laydin biilayo qolo kalaa idin biilayse qaalad waxay tidhi alswadaani guriga nebiga labaa yaallay oo laga cunayay waa labada madiino dhan ba wada yaalla meel walbaba oo maxay ahaayeen attamru walmaau biyo madow iyo timir biyaha markaynu tilmaamayna biyo madow baa la dhahaa oo qofka markuu raba inuu sheego inuusan waxba afka gelinin wuxuu leey xitaa afkayga maanan gelin biyo madow hmm. waa sidaa weeyaan luqada carabigana sidaasay ku tahay attamru iyo walmaau labadaasay ahaayeen timirna guriga waa taallo waa la cuncunayey biyona waa yaallayna waa la cabayey intaasaa lagu noolaa haweenkii nebiga calayhi salaatu wasalaam waa tii la soo canaantay fowqa sabci samaawaat baa ilaahay ka soo canaantay fii suurat اlaxzaab baa lagu soo canaantay ya nisa الnabiy markii la yidhi in kuntuna turidna اlxayaaة اdunya waziinataha he fatacaalayna umatickunna wa usarixkunna saraaxan jamiila kaalaya nolol soo ma rabtaan adduunyadii ha waa idin furay ku dheh nebi maxamedow salawaat اllah wasalaamu aleyh yaa ku dhahaya ilaahay baa ku dhahaya subxaana wa tacaala adduun miyaad rabtaan ha kaalaya sii markaa hadday adduun doortaan wain kuntuna turidna allaha maxaa la yidhi whe wadaar alaakhira aakhirada dambe haddaad rabtaan ilaahay iyo rasuulkiisa daarta aakhirada ilaahay xaggiisa haddaad rajo ka qabtaan khalaas meeshiina jooga sidiina ahaada noloshan ku noolaada wey macneeda noloshan weeyaan nolosha laleeya ku noolaada marka hadduu adduun qiimo leeyahay iyagaa laga dharjin lahaa ilaahay subxaanahu wa tacaala sidaasuu leeyahay ku jooga ama haddaad rabtaan adduun waa laydin sii daynaya haweenyo waa haweenkii nebiga calayhi salaatu wasalaam oo ahaa saadaat nisa haweenka kuwa ugu sayidsan weeye caalamka soo maray alswadaani altamru wاlmaau ila anahu qad kana lirasuuli اllahi salى اllahu alayh ali wasalam umina caaisha waxay tihi waxaase jiray ila anahu waxaase jiray qad kana lirasuuli اllahi salى اllah alay wasalam waxaa jiray rasuulka salawaatu اllah wasalaamu caleyh jiiraanun deris uu lahaa oo min alansaari ah waxaanu nagu dheganaa reero qoys ah, reer ansaareed ah wa kaanat lahu manaaix waxay lahaayeen xoolo ayay lahaayeen maniixadu waxaa la yidhaahdaa neefka lagu siiyo ee aada soo maalatid caanihiisa marka xoolay u qoondeeyeen nebiga calayhi salaatu wasalaam caano ah oo maalin walbay u keeni jireen xoolo ay yidhaahdeen nebiga iskale salawaat ullahi wasalaamu caleyh caanahoodana nebigaa loo maalaya salawaat ullahi wasalaamu caleyh wa kaanuu waxay ahaayeen yursiluuna ilaa rasuuli illaahi sala allahu calayh waali wasalam nebigay u soo maali jireen oy u soo diri jireen min albaaniha caanaheeda fayasqiinaa nebigu calayhi salaatu wasalaam isagaa loo keenay fayasqiinaa annagana waa naga waraabin jiray oo nebigu calayhi salaatu wasalaam isaga iyo reerkiisu caanahaasay cabbi jireen caanahaasna qoys ansaarta ka mid ah yaa nebiga usoo soo hadiyeyn jiray salawaatu ullah wasalaamu caleyh intaasaa na soo gaaray wax dad naga soo gaaray waxa kale waxay ahaayeen timir iyo biyo waxa lagu noolaa guriga nebiga salawaatu ullah wasalaamu caleyh muttafaqun calayh bukhaariyo muslim baa warinaya oo caanaha nebiga loo keeni jiray salawaatu ullah wasalaamu caleyh habeenkii iyagu cabbi jiray iyaguna nebigu calayhi salatu salaam nololu ahayd qiso dheer bay leedahayo eh, qolooyinka asxaabu sufa xadiidkii ahaa weeyaan laga yaabo inuu sheekha inoo keeno meelo kale onu ku aragno an abi saciidin اlmuqbiri can abi hurayrata radi allahu tacala canhu anahu mara bqowmin bayna aydiihim shaatun masliya abi saciid almuqbiri waa taabici weeyaan kaysaan baa la yidhaahdaa magaciisa waa min talaamidat abi hurayra radi allahu tacaala canhu ardaah uu xadiidkan ka warinayo wuxuu yidhi abu hurayra ayaa mara annahu mara wuxuu soo maray biqowmin dad buu soo maray bayna aydiihim hortooda ay taallo shaatun neef ari ah oo masliyatun lasoo solay neef si fiican dabka inta loo geliyey la soo kariyey si fiican loo soo hagaajiyey carabina raashin wax ka badiya ma leh hadday timaado raashinka aad bay u kariyaan marka fadacawhu abu hurayra ugu yeereen faabaa an yakul abu hurayra waa diiday inuu cuno qaala wuxuuna yidhi sababta ku cilaynaya waat wuxuu yidhi kharaja rasuulu اllahi salى اllahu alayh ali wasalam min addunya rasuulka alle noloshan adduunyada ah waa ka tegey walam yashbac isagoonan ka dhergin min khubsi shaciiri muufada shaciirada ah ee heedda ka samaysan ama qamadiga isagoon weligii ka dhergin buu nebigu dhintay salawaatu اllah wasalaamu calayh marka anigu seen neefkan la soo solay oga dhergaawey macnaheeda rawaahu lbukhaariyu masliya la yidhina bifatxi lmiimi miimka oo la kordhigo ay mashwiya weeyaano waa dabkii baa lagu soo solay وcan abi hurayrata radi allahu tacala canhu qaala wuxuu yidhi lam yakul الnabiyu salى اllahu عalayh walih wasalam anas bnu malik tobankii sane ee magaalada madiine uu joogay nebiga calayh salaatu wasalaam waa ninkii u khidmaynayay qof ka badiya xayaatada nolosha nebigana ma jirta salawaat ullah wasalaamu caleyh ee magaalada madiina bannaankeeda iyo gudaheedaba maxaa yeele nebigu raaci jiray salawaat ullah wasalaamu caleyh isagii baa nooga warramaya oo wuxuu leeyay lanna khaadimkii nebigu ahaa wuxuu yidhi lam yakul inabiyu sala allahu calayhi waaalihi wasalam nebiga alle muunan cunin calaa khiwaanin khiwaan nebigu calayhi salaatu wasalaam kuma cunin xataa maata ilaa uu dhintay wma akla macunin khubzan muufo muraqiqan la jilciyey weeye xataa maata ilaa uu dhintay anas ibnu maalik laba shay buu noo sheegayaa nebigu weligiiba inuusan arkinba kow khiwaan khiwaan waa weelashan cunada lagu rido oo riwaayadaha kale markay tilmaamayaan waa weel dhinacan waxbaa lagaga ridaya dhinac kale waxbaa lagaga ridaya dhinac kale waxbaa lagaga ridaya dhowr meeloodoo wax lagu ririduu leeyahay weelal noocaasoo kale oo badan nebigu weligii waxba kuma cunin hal weel mooye weligiiba weel ka badan waxba kuma cunin talabaad nebigu calayhi salaatu wasalaam muufo inta la hagaajiyey buunshihii laga saaray qashinkii laga saaray si fiican loo hagaajiyey oo aad u jilicsan nebigu weligiiba ma cunin mid waxeedoo dhan iswadatuu nebigu cunayay salawaatu ullah wasalaamu caleyh rawaahu lbukhaariyu wa fii riwaayatin lahu waxaa ku soo arooray walaa ra'aa nebigu muunan arkin shaatan samiitan nebigu calayhi salaatu wasalaam noloshiisu ka warramaya waataynu niri khaadimka nebigu ahaa salawaat ullahi wasalaamu caleyh qof ka badiya nolosha nebiga waa yar tahay ragga dadka ugu badiyey buu ka mid ahaa isaga iyo haweenka nebiga calayhi salaatu wasalaam dadka ugu badiyey bay ahaayeen nolosha nebiga marka isagii baa nooga warramaya maxaa yeelay hadduu guriga joogana waa u khidmaynaya hadduu bannaanka joogana waa u khidmaynaya nebiga salawaatu wasalaamu caleyh marka tii nooga warramaya wuxuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam walaa ra'a muunan arkin shaatan neef ari ah xadiidkii hore muxuu ahaa abu hurayra nebigu calayhi salatu salaam weligii ma cunin neef la soo solay oo lasoo hagaajiyey foornada la geliyey oo weligiiba ma cunin salawaat ullah wasalam anas ibnu maalik bay hadda uga markhaati kacaya dhegaysa marka nebigu calayhi salaatu wasalaam walaa ra'a ma arkin shaatan neef ari a ah, nebigu muunan arkin samiitan la hagaajiyey oo aad iyo aad loo soo kariyey oo la jilciyey oo aad u wanaagsanoo noocaasoo kale muunan arkin bicaynayhi labadiisa indhood qaa weligiiba inuu cunaba daayey weligiiba indhaba ma saarin nebigu calayhi salaatu wasalaam maxaa yeele nebiyu lummu ahaa ummad dhan buu hogaaminayey cunnaba kanshe uma haynin salawaatu wasalaamu calayh hadduu muufadaa helo waa cunayey hadduu timir helo waa cunayey hadduu koob biyaa helo waa cabayey koob caana haddii la siiyana waa cabayey waana ka dhaqaaqayey salawaatu wasalaamu calayh maxaa yeele adduunyadan meel laga sii dhargaba ma ahaba maalin maalmaha ka mida walacala inuu noo iman doono xadiia e macdi karab ee ninkii lo oran jiray miqdaad wuxuu yidhi ninbaa daacooday dharg intuu aad u soo dhargay nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salatu salaam kufa canna jushaa'ak war dibiradaada nagala dhaqaaqa fa ina akarakum shibacan fi dunya akarakum juucan yowma alqiyaama kuwiinna adduunka idinkugu dharagta badan iyagaa idinku gaajo badan maalinta qiyaamaha nala dhaf dheragtaada marka waxaa la yidhaahdaa ninkaa isaga saxaabiga sidaa lagu yiri weligii dbdambe uma dhargin hmm, weligii dib dambe uma dhargin an nucmaan bni bashiirin waxaa laga wariyey radi allahu tacaala canhuma qaala wuxuu yidhi laqad ra'aytu waan arkay taabiciintii buu oga sheekaynaya annagu nooga sheekaynaya wuxuu yidhi laqad ra'aytu waa arkay nabiyukum sala allahu calayhi waaalihi wasalam nebigiinnii baan arkay wmaa yajidu isagoonan heli karaynin min addaqli timirta teeda liidata weeyaan maa yamla'u wuxuu ku buuxiyo batnahu calooshiisa gaaja haysa timirta tan liidata xitaa cunisteedii caloosha wuxuu geliye oo gaajada isaga bi'iyo ma haysta nebiga salawat ullahi wasalaamu aleyh indhahaygan saaray buu leeyahay nebiga salawat ullahi wasalaamu aleyh rawaahu muslimuun daqligu waa timirta tan liidata weeyaan addaqlu waxaa la yidhaahdaa tamrun radi'un timirta liidata وعن سهل بن سacد الساacدي رضي الله تعالى عنه قال wuxuu yidhi mا رأى رsuuل اللhi sلى الله عليه وآله وسلم arintii laysku raac abu hureraanu soo aragnay oo aنس بن mالك baanu soo aragnay oo نucmaan بن بشhiir baanu soo aragnay haddana سهل بن سacدin الساacدي bay joogtaa oo ka waramaya noloshii nebiga wuxuu yidhi maa ra'aa muunan arkin rasuul الlahi ma arkin slى الله عليه وآله وسلم النقية muufada nadiifta ahee hagaagsan ee jilicsan ee dadku ay cunaan ma arkinba nebigu xata btacaahu allahu tacaala xiina btacaahu allahu tacaala laga soo bilaabo markuu ilaahay soo diray ee nebi ka dhigay xataa qabadahu allahu tacaala maalintii iyo saacaddii ilaahay uu oofsanayay laga soo gaaro intaa midna nebigu ma arkin salawaat اllah wasalaamu alayh faqiila lahu waxaa lagu yidhi sahl bni sacdin الsaacidi hal kana lakum fii cahdi rasuuli اllahi salى اllahu alayh walih waslm manakhil manakhiltu waa khiwaankii weeyaan waagii nebiga salawaat اllah wasalaamu alayh ma lahaydeen weelashan tirada badan ee wax lagu ririday ee raashinka ah qaala wuxuu yidhi ma ra'a rasuulu اllahi salى اllahu alayh walih waslm munkhila nebigu maba arkinba salawaat اllahi wasalaamu alayh xiina btacaثahu اllahu maalintuu ilaahay soo diray xatى qabadahu اllahu tacaala ilaa saacadduu ilahay ka oobsanayey faqiila lahu waxaa lagu yidhi kayfa kuntum taأkuluuna الshaciir haddii aad leedahayba muufadaa jilicsan xitaa weligii ma cunin seed muufada u cuni jirteen marka noo sheega hayra manhuula buunshihii iyo wuxoo dhan iyo laga saaray qaala wuxuu yidhi kunaa naطxanuhu waxaanu ahayn kuwo tumo oo iyadii burburiya nanfuu meesha la leeyahay ha la hagaajiyo oo waxaano dhan maye waa afuufayne buunshaha wixii ka baxa unbaa ka baxayay fayaiiru maa aar wixii ka duula ka duulayey wamaa baqiya wixii intaa ka soo harana rafaynaahu biyaa la gelinayaa waa la jilcinaya kadib qowluhu annaqiya uu yirina bifatxi nuuni nuunka oo la kor dhigayo wa kasri lqaafi qaafka oo la hoos dhigo wa tashdiidilyaai ya-da oo la adkeeyo huwa alkhubsu waa muufada alxuwaariyo loo yaqaano wa huwa taasina waxa weeyaan addermaka waxa la yidhaahdo tan jilicsan ee hagaagsan ee la qurdho bixiyey aan waxba lahayn Ah, wasakna aanan lahayn qowluhu rahinaahu ah, uu yidhina huwa bihaain mualatin baa la akhriyey uma ra'in mushadadatin ra adag baa ka dambaysa oo shad saaran yahay uma yaain baa ka dambaysa muanaatin min taxti hoosta laba dhibcood kule uma nuunin baa ka dambeeya ay balalnaahu waanu rusheynayno waa qoynaynay wacajalnaahu waana cajiimaynay weeyaan oo markaa waa la shiidayey maxdinkii dhagaxii baa la dhexgelinayay waa saasaa lagu shiidayey wa can abi hurayrata radi allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi kharaja rasuulu اllahi salى اllahu alayhi waalih wasalam rasuulka alla waa baxay daata yowmin maalin maalmaha ka mid ah aw leylatin ama habeen habeennihii ka mid ah maalin maalmihii ka mid ah ama habeen habeennada ka mid ah riwaayad kale biduuni shaki bay warinayso maalin inay ahayd baa la inoo sheegay maalin inay ahayd yaa la inoo sheegay faidaa huwa biabi bakrin wa cumar mise nebigu wuxuu la kulmay abubakar iyo cumar oo wada socda radi allahu tacaala canhuma faqaala dhegayso haddaba waa cajab weeye ummaddii ugu sarraysay ummadda islaamka nebigeedii abubakar iyo cumar oo labadiisii wasiir ahaa waxa xaaladooda iyo noloshooda ay ahayd dhowr nebiga calayhi salaatu wasalaam abubakar iyo cumar buu la kulmay su'aal buu ku bilaabo wuxuu yidhi maa akhrajakumaa war maxaa idin soo saaray oo idinka soo saaray buyuutakuma min buyuutikumaa labadiinna guri haadihi saaca saacaddan aad socotaan saacad qorax kulayl abay ahayd sida xadiidka kale laga qaadanayo labadoodii oo wada socda ayaa nebiguna ka soo horbaxay saddexdoodii baa la iswareystay ummadda islaamka madaxeedii meeshii u sarraysay wey qaala waxay idhaahdeen guryaheennii waxaan la joogi weynay aljuucu yaa rasuul allah gaajo gaajaan la joogi weynay qaala haddii idinku gaajo idin soo saartay anna waa isoo saartay gurigaygii gaaja iga soo saartay wاladii nafsii biyadih allah naftayda ay gacantiisa ku jirtaan ku dhaaranaya laakhrajanii waxaa anigana isoo saaray intuu dhaartay nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo wuxuu yidhi wallaahi anna gurigaygii waxaa iga soo saaray alladii akhrajakumaa kii idinka idinsoo saaray wixii idinsoo saaraybaa anna isoo saaray wixii idin helaybaa anna i helay ee quumaa kaca faqaamaa macahu nebiga maciisay kaceen faataa rajula min alansaar wax la socdoba meel halkanaa la tegey nin reer ansaar ah yu nebiga u tegey faidaa huwa laysa fii beyti ninkii reer ansaareed ahaa gurigiisii maba joogaba falamaa ra'athu almar'a haweeney aad u caqli badan bay ahayde markay aragtay nebiga calayhi salaatu wasalaam abubakar iyo cumar oo wada socda qaalad waxay tidhi marxaban waahlan soo dhowaada iyo bogaadinba waa idiin sugnaatee soo dhowaada rasuulkii allow faqaala laha nebiga wuxuu ku yidhi faqaala laha rasuulu llahi allahu alayh waalih wasalam rasuulka allah la hadlo wuxuu ku yidhi ayna fulaanun hebel aawey ninkii guriga iska lahaa qaalad waxay tidhi dahaba waa baxay yastacdibu lana almaaa isagoo biyo noo doonay waa baxay oo dhaan buu noogu maqan yahay biyo la cabo weeyaan id jaaa alansaariyu waxba kama soo wareegine ansaarigii baa yimid fanadara ilى rasuuli اllahi salى اllahu alay wasalam wa saaxibayh wuxuu arkay nebiga calayh salaatu wasalaam iyo labadiisii saaxiib xayan wamayitan saaxiibbay ahaayeen oo qabrigana waa iyaga nebiga calayh salaatu wasalaam deris kula ah adduunkana sidaasay ku ahaayeen uma qaala dabadeed wuxuu yidhi ninkan saxaabiga ah alxamdu lilah ma axadu اlyowma akrama dyaafan minii ilaahay baa mahad iskale subxaanahu wa tacaala maa axadun qof ma jiro alyowma maanta akrama adyaafan marti iiga karaamo badan minii aniga qof nool oo maanta aniga iga martidiisu ay martidayda ka karaamo badan tahay maba jiraba wallaahi baan ku dhaartay buu leeyahy faqaala fainطalaqa waa baxay fajaa'ahum wuxuu u keenay bicidqin laan timir ah oo fiihi busrun wa tamrun ay labadii nooc ee timirtaba busradii iyo timirtii caadiga ahaydba ay ku yaallaan laan aada u dheer bahashu laamay leedahay shamaarikh ah markay baxdo laantaasoo ay ka buuxaan timir timirtii iyo iyo iyo rutabkii labadiiba waa barnida noocan loo yaqaano imcaan labadiiba ay ka buuxaan markuu u keenay meeshii buu u soo dhigay faqaala wuxuu yidhi kulu inuu hawl sii geliyuu rabaa hawl kaluu doonayaa inuu aado intaa inay iska sii fadhiyaan ma rabo gaajana wejigooday ka muuqataa faqaala wuxuu ku yidhi kuluu cuna wa akhada almudyata mididiisii buu qaatay faqaala nebiga arkay salawaatu اllah wasalaamu calayh faqaala lahu rasuulu اllahi salى اllahu alayh wali wasalam baa wuxuu ku yidhi iyaaka wاlxaluub waxaan kaaga digayaa neefka caanaha le inaad qasho marna ha samaynin iyaaka wاlxaluub fadabaxa lahum ninkii waa baxay oo neef buu u soo gowracay neefkii markuu u soo gowracay wax ka gacan fudud markiiba haraggiibuu ka bixiyey waa googooyey waa soo kariyey soo hagaajiyey faakaluu min ashaati neefkii ariga ahaabay wax ka cuneen wa min dalika alcidqi timirtiina waxbay ka cuneen cidqigu waa laantii timirta ahayd wa sharabuu waa cabeen biyihiina waa la dhargey hadda falama anshabicuu markay dhargeen oo warawow ay haraad baxeen qaala rasuulu llahi allahu alayh ali wasalam dib buu ugu jeestay oo isagoo la hadlaya abubakar iyo cumar ayuu faqaala labi bakrin wacumar radi allahu tacaala canhuma isagoo la hadlaya ayuu wuxuu ku yidhi waladii nafsii biyadih ilaahay baan ku dhaaranayaa naftaydu ay gacantiisa ku sugan tahay latus'alunna can hada annaciim nicmadan yadaa waa la idin weydiin doonaa yowma alqiyaama dheragtan aad dheragteen maanta cunidan iyo cabiddan aad ka dheragteen waa la idin weydiin doonaa maalinta qiyaamaha maxaa dhacay akhrajakum min buyuutikum aljuuc guryihiinni waxaa idinka soo saaray gaajo uma lam tarjicuu xataa asaabakum hada annaciim kadibna dib ugumaydan laaban guryihiinnii ilaa uu idin asiibay nicmadan yada ah dharagtan ilaa aad hesheen markii aad dharagteen kadib baad guryihiinni ku laabateen idinkoo dharagsan hadaydana waxaad ka soo baxdeen idinkoo gaajaysan nicmo weeyaan nicmada ilaahay waa idin weydiinayaa isweydiiyo maalintii habeenkii misaanu dharagnaa talo gaajaba ma aragna horta taasaa isweydiin mudane rawaahu muslimun in badanoo naga mid hadii la weydiin lahaa gaajadu sidee u egtahay talow ma sifayn karne ma la sifayn karaa qowluhaa uu yidhi yastacdibu ay yatlubu almaaa alcadba biyo macaan buu noo raadiyey wahuwa ayibu kuwa wanaagsan weeyaan biyaha cabitaanka loogu talagalay alcidquna bikasri alcayni caynka oo lahoos dhigo wa iskaani daali daalka almucjamati dhibicda leh oo la reebo wahuwa waxa weeye alkibaasatu wahuwa algusnu waa laanta weeye timirta ah waalmudyatu la yirina bidami lmiimi miimka oo la godo iyo wakasriha iyadoo lahoos dhigo midya la yiraahdaba huwa sikiinu weeyaan midi waataynu niraahno hadii lahoos dhigo wاlxaluubuna dat labni weeyaan dat labni tan caanaha u saaxiib ah wاsu'aalu can hada الnaciimna su-aasha la weydiin doono nicmadani waxa weeyaan su'aalu tacdiid الnicam nicmooyinka ilahay inoo galay tirintooda laa su'aalu tawbiikin watacdiib ahan mayso su'aal goodi iyo cabsigelin ah wallahu aclam whada alansaariyu aladii atowhu huwa ninkan ansaarigae nebiga calayh salaatu wasalaam iyo abubakar iyo cumarba u yimaadeen huwa abulhaytham ibn alhaytaan ninkii la ohan jiray abulhaytham weeyaan ibn alhaytaan kada jaaa mubayinan fii riwaayati tirmidiyi wahayra riwaayadda tirmidi buu ku yimid isagoo ku cad magaciisu wa can khaalid bni cumayrin alcadawiyi waxaa laga wariyey qaala inuu yidhi khaطabanaa cutbat bna ghaswaan ninkii la ohan jiray cutba bna ghaswaan ayaa noo sheekeeyey wa kaana amiiran wuxuu ahaa nin amiir u ah cala albasra magaalada basra la oran jiray ayuu amiirka ahaa isagaa marka noo khudbeeyey faxamid allaha waanaa calayhi ilaahay buu u mahad celiye waana ammaanay alle uma qaala dabadeed wuxuu yidhi amaa bacdu hadduu iftitaaxi la yimid khudbadiisiibuu iftitaaxi la yimid kadib wuxuu yidhi marka faina adunyaa qad aadanat bisurmin faina addunyaa adduunyadu qad aadanad wayna ogeysiisay bisurmin rogasho weeyaan iyo gadoon adduunyadu waa sii socotaa waa dhabar jeedisay way gadoontay weeyaan wawallat way jeedsatay xadaatan macnaha dhabarkeedii weeye gadaal bay u jeedsatay walam yabqa minha adduunyadii kama harin ilaa subaabatun ka subaabati اlinaa'i yatasaabuha saaxibuha adduunyadii way dhabar jeedisay waxba kama harin ilaa sabaaba mooyaane haraaga raashinka ah ka sabaabat اlinaai weelka inta yar ee ku harta haddii rag badan ay wax wada cunayaan raashinkuna yar yahay xoogaa yarna soo haro maxaa u malaynaysaa gacantaa lagu kala boobayaa ilaa ka subaabat اlinaai mooye yatasaabuha saaxibuha wainakum idinku muntaqiluuna minha adduunyadani waad ka guuraysaan ood ka gadoomaysaan ilaa daarin daar kale aad aadaysaan laa zawaala laha ka dib dambe aanan looga tegaynin oon laga zuulaynin faintaqiluu bikhayri maa bixadratikum la gadoomoo la aada aakhirada maa bixadratikum adduunyadan waxa ugu wanaagsan ee aad haysataan bikhayri maa bixadratikum waxa ugu wanaagsan ee adduunkan aad heli kartaan aakhira la aada fainahu qad dukira lana waxaa naloo sheegay annaga ana alxajara dhagaxu yulqaa waa laga ridaa min shafiiri jahannama jahanama gebigeediiy qarkeedaa laga tuuraya fayahwii fiiha jahanamuu hoos ugu soconayaa sabciina caaman toddobaatan sano waa xadiikaynu soo marnay nebiga alayh salatu salaam shanqarti ay maqlayeen saxaabada nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay dhagixii baa la tuuray jahanamuu sii socday toddobaatan sanuu sii lalayay inuu gunteeda gaaro markaasuu shanqartaa ay maqleen dadka oo dhan ay maqleen toddobaatan sano ka hor baana la tuuray buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam hadduu gunteedii gaaray jahanamada noocaas ah ilaahay wuxuu ballan qaaday laamla'anna jahannam inuu buuxinayo jahannama yowma naquulu lijahannama hal imtala't rabbi wuxuu yidhi laamla'anna jahannama minka wa miman maxay ahayd tabicak adigiiyo inta ku raacday ballan baan qaaday inaan jahanamo ka buuxiyo rabbi wuu yidhi subxaana wa tacaala quu anfusakum waahlikum naaran waquuduha annaasu wاlxijaara waxaa lagu hurinayaba marka waxaa naloo sheegay buu yidhi nebigaa u sheegay calayh salaau wasalaam in ana alxajara dhaguxu yulqa in laga ridayo oo laga tuurayo min shafiiri jahannam jahannama gebigeeda iyo qarkeeda fayahwi fiiha jahanamuu hoos ugu sii lalayaa sabciina caaman toddobaatan sano laa yudriku isagoonan gaaraynin laha qacran gunteeda aanan gaaraynin wallaahi la tumla'anna ilaahay baan ku dhaartee waa la buuxin doonaa jahanama afa cajibtum miyaad la yaabteen arrintaa soo wax lala yaabo maaha walaqad dukira lana waa naloo sheegay sidoo kale ana maa bayna misraacayi min masaarici aljanna أن maa bayna misraacayni misraac waxaa la yidhaahdaa albaabka labadiisa dhinac albaabka labadiisa dhinac labadiisa geesood af soomalia maxaa lagu dhahaa albaabka dhinacan iyo dhinaciisa kale labada garab ee albaabka kaasaa loola jeedaa marka wuxuu yidhi waxaa naloo sheegay oo nebigaa u sheegay baabu towba kusoo aragnay xadiidka isagaana walaqad dukira lana waxaana loo sheegay ana maa bayna misraacayni labada garab ee albaabka ee min masaaric اljannati masiiratu inay u dhaxayso albaabkan adduunyada si kastuu u wen yahay meeqaa u dhaxayn karta keenan hadda aynu leenahay mitir baa laga yaabaa laba mitir saddex mitir toban labaatan gaarsiiya wuxuu doonaba albaabada ugu waaweyn labaatan soddon afartan mitir gaarsiiya laakiin kan labadiisa garab waxaa u dhaxeeya masiirata arbaciina caaman meel loo soconaya afartan sano weyaan albaabka labadiisa dhinac ayaa loo soconaya albaabka jannada wey laga gelayo walayatiyanna calayha albaabkaasi waxaa ku iman doona yowmun maalin wa huwa kadiidun uu ciriiri la shanqarayo min azixaami uu shanqarayo wa huwa kadiidun uu shanqari doono min azixaami ciriiri darti albaabkana waxaa ku iman doona maalin ciriiri darti uu la shanqarayo macnuu waa maxay dadka jannada gelayana badana oo dadka naarta gelayana badana ha lianna maxaa yeelay maantadan keliya waxay dhahaan in ka badan toddoba bilyan baa ku nool aabbayaasheen markay noolaayeenna sidaa unbay ahayd kuwa inaga dambeeya awlaadeen waxay sii dhali doonaanna intaa in kasii badan weye imisaa muslimiin amarka imisaase gaalaah islaamka oo dhan waxaa la yidhaahdaa waa hal dhibic shan bilyan wey adduunka uaunka uaa sayl oo dhanna uu ku dhex jiro iska sheegad ah inta kale ee soo hartay oo dhanna waa gaalo noocyadeedii kala duwanaa alkufru milla waaxid weeyaan marka maalintaana way iman doontaa walaqad ra'aytunii markaa cutb bn khaswaan baa hadlaya alcadawi radi allahu tacala canhu ardaa wuxuu ka mid ahaa min asaabiqiina alawaliin islaamka wuxuu yidhi walaqad ra'aytunii waxaa isoo maray oon arkay saabicu saabica sabcatin toddoba kii toddobeeya anigoo ah maca rasuuli illaahi sal allahu alayhi waaalih wasalam maa lana aanan haysanin acaamun raashin waa kan maxalushaahidka xadiidka loo soo qaatay waxaa i maray toddoba annagoo ah oo nebigu uu toddoba nagu yahay lix saxaabi iyo nebigaanu ahayn raashin oo dhanna ma aanan haysanin waxa waxaanu haysannay ilaa waraqa shajar geedka caleentiisa geedaha bannaanka ka baxaya caleemahoodaanu cunina sida xoolihii oo kale xataa qarixat ashdaaquna ilaa ay dildilaacmeen qowlaladii weeyaan dhinacyadii ishdaaq waxaa la yidhaahdaa labada bishimood meeshay isaga yimaadaane geeska qowlalada ah eh, marka wuxuu yidhi faltaqadtu burdatan fashaqaqtuha baynii wa bayna sacd bnu malik cutb bn khaswaan wuxuu yidhi waxaan helay burdatan go' baan helay saxaabadii qaar baanan haysanino qaawan fashaqaqtuha waa dilaaciyey laban ka kala dhigay baynii wa bayna sacd bnu malik sacd bnu malik waa sacd bn abi waqaas alcashara albashiriina biاljanna khaalu rasuuli اllahi salى اllahu alayh wali wasalam nebiga abtigi ma haysta waxba cawradiisuu ku asturto maradii baan helay nasiib wanaag way cusbayd labaan ka kala dhigay qayb baan isaga siiyey qaybna aniga qaatay fatazartu binisfiha qayb yadii ka mida nuskeedii baan anigu macwiis ka dhigtay dhexdan ku xirtay izaarku waa wixii dhexda lagu xirto watazara isna wuxuu dhexda ku xirtay sacdun binisfiha niskeedii kalu xirtay fama asbaxa alyowma mina axadun ila asbaxa amiiran cala misrin min alamsaar famaa asbaxa muunan waa beriisanin ilyowma maanta minaa annagii sidaa ahayn axadun qof naga mid ah ilaa asbaxa waa waa beriistay amiiran isagoo ah hogaamiye calaa misrin magaalo iyo gobol min alamsaari gobolladii ka mid ah oo isaguna wakaa basruu joogaa sacadna wuxuu joogaa ciraaq baqhdaad buu joogaa wa inii acuudu billaah anigu waxaan ilaahay ka magangelayaa buu yidhi an akuuna inaan noqdo fii nafsii naftayda cadiiman mid isla weyn wa cinda allahi laakiin ilaahay agtiina sagiiran mid liito oo aanan waxba ahayn taasaan ilaahay ka magangelyo weydiisanayaa rawaahu muslimun qowluhu uu yidhi aadanat waxaa loola jeedaa huwa bimadi lhamzati alalifi alifka oo la dheereeyo ay aclamat weyaan aclamat way ogeysiisay way caddaatay waad aragtaan weeye macneh wqowluhu uu yidhi bisurmin go'itaan weyaanoo eh, wahuwa bidammi asaadi saadkii oo la godo ay waxa weyaan biinqiaaciha go'itaankeedii wafani aha dhammaanshahadii waqowluhu uu yidhi wawallat xadaa huwa bxain muhmalatin maftuuxatin baa la akhriyey uma daalin mucjamatin daal dhibicle oo mushadadatin la adkeeyo uma alifin mamduudatin ah ay sariicatin degdeg weyaan sii dhabar jeedisay dhabarkeeda idiin jeedisay iyadoo degdegaysa in qofku markuu dhabarka kuu jeediya waa kaa tegey khalaas wsubaabana waxaa la yidhaahdaa bidami saadisaadka oo la godo almuhmalati dhibic aanan lahayn wa hiya albaqiyat اlyasiiratu waa raashinka hara ee weelka ku hara hamuun hadduu qofku qabo ama ay dadku badan yihiin waa gacanta markiiba qofku waa lagu kala boobaya wa qowluhu u yidhina yatasaabuha bitashdiid اlbaabi bada oo la adkeeyo qablaha haa-un ay tahay ay yajmacuhaa waa kulminaya w alkaidna alkaiir اlmumtali weeyaan buuxitaanka tirada badan ayaa loola jeedaa waana codka wakhtigaa yimaada weeye shayga wa qowluhu u yidhina qarixat wahuwa bifatxi اlqaafi qaafka oo la kordhigo iyo wa kasri rai ra'da oo la hoos dhigo ay saarat fiiha quruux dildilaaca weeye وعn أbي muسى الأشcري رضي الله تعالى عنه قاaل wuxuu yidhi khرجت لنا cائشة caaisha ayaa noo soo saartay radia allahu tacaala canha abu muusa alashcari waa saxaabi laakiin markii dambe waa tii kuufo loo diray halkaasuu muddo ku maqnaa waadan buu soo noqday caaishu hadda marka ka waramaya wuxuu yidhi akhrajad way noo soo saartay lana annaga caaisha caaisha waxay noo soo saartay radia allahu tacaala canha kisaa'an maro wa isaaran iyo hoosgunti kisaagu waa korka isaarkuna waa macawiistii hoosguntiga wixii go'i hoos laga xiranayay kuwaasoo haliidan adag bay tidhi qaalad waxay tidhi qubida rasuulu اllahi salى اllahu alayh waalih wasalam waa lagu oofsaday rasuulka calayhi salaatu wasalaam isagoo qaba fii hadayni labadan dharkanuu qabay markuu nebigu dhimanayay salawaatu اllah wasalaamu caleyh wuuna adkaa muttafaqu calayh dharkan hadda ay sheegaanee turkigu yaalla baan u malaynaya madxafkiisa ay dhahaan nebiga iska lahaa calayhi salaatu wasalaam waxba kama jiraan wax saxa maaha وعن sacد بن أbي وقاaصi waxaa laga wariyey radي الlه taعالى عnه qaala wuxuu yidhi إنii laأول الcرب rmى bshmi fي sabiiل الlah anigu waxaan ahaa إنii anigu laأول الcarab carab oo dhan siday u dhan tahay waxaan ahaa kii u horeeyey oo ramaa ganay bisahmin fallaar tuuray fii sabiili illaahi waddada alleh macnuu waa maxay carab iyo cajan baana ugu horreeyey wey ciday ahaataba walaqad kunnaa markaasuu wuxuu ka hadlayaa macnaha islaamnimadiisii siday u horraysay maxaa yeelay sacad bni abi waqaas wuxuu ahaa min asaabiqiina alawaliin raggii ugu horreeyey soo islaamiy buu ka mid ahaa wuxuu yidhi walaqad kunnaa waxaanu ahay naqsu kuwa duula maca rasuuli illaahi sala allahu calayh waali wasalam oo xadiidkii ninkii la oran jiray cutba bn khaswaan hadda inoo soo hormaray ayuu ka hadlaya isaguna qisadii qabsatay weyaan ee uu oranayey raashinka aan nucunaynaba wuxuu ahaa caleemaha geedaha tii oo kale buu ka hadlayaa isna qabsatay oo tii naf ahaanteeda weeye walaqad kunaa waxaanu ahay naqzu kuwa duula maca rasuuli sala allahu calayh ali wasalam ma lana طacaamun raashin maanan haysanin ilaa waraqu lxubla geedka xublada la yiraahda wa huwa samru waa geedkan e, la yiraahdo e, maya samraha waxaa la yiraahdaa waxay noogu sheegi jireen culammadeenna in la yiraahdo quraca xataa in kaana axaduna waa geedka qodaxda leh wada garanayna ee aqbada dhala kaas weeyaan in kaana axadunaa waxaa dhacaysay axadkayo layadacu inuu saxaroodo haddaad caleentaa cunto ood aqbadaa cunto iyo wixii la mid ah caleenta geedahana aad cunto maxay noqonaysaa saxaradaadii adigii xoolahii isku mid baa tihiin soo maha marka wuxuu yidhi in kaana axadunaa waxaa dhacaysa midkayo layadacu inuu saxaroodo kamaa tadacu shaatu sida neefka arigaa u saxaroodo maa lahu khalun inuuna lahayn waa maxay khaliga marka wax qoyaanba ma leh ariga saxaradiisu waa sidee saaladiisu iyadoo kuuskuusan may ka timaadaa soo maha sidaasoo kale aanu anaguna ahayn wax qoyaanba aanan lahayn muttafaqu calayhi wlxublatuna waxa weeyaan bidami lxaai xada oo la almuhmalati dhibic aanan lahayn wa iskaani lbaai bada oo la reeba almuwaxadati dhibic hoos ku leh wa hiya asamru weeyaan nawcan macruufan weeyaan oo min shajar lbaadiya baadiyaha geedaha ka baxaa wa can abi hurayrata waxaa laga wariyey radi allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu اllaahi sal اllahu alayh waalih wasalam wuxuu yidhi allahuma jcal risqa ala muxammadin quuta nebigu calayhi salaatu wasalaam isagaaba ilaahay ka baryey subxaanah wa tacaala muxuu ilaahay ka baryey ilaahay wuxuu ka baryayaa inuu nolosha gurigiisa iyo reerkiisaba ka dhigo quutan waxay cunaan oo keliya waxay keedsadaan iyo waxay kaba tagaanba oo adduunyadan oga tagaanba inaysan jirinba nolosheennaba wax caloosheenna gala ilaahu ka yeel cawradeenna astura wax dambana aan lagaba sii dhiganinba allaahumma ilaahayow ijcal yeel risqa ala muxamadin muxamed risqiga iyo ehelkiisaba ilaahu ka yeel quutan waxay cunaan ilaahu ka yeel muttafaqu calayh qaala ahlu lugati wاlghariibi waxay yidhahdeen macnaa quutan waxaa loola jeedaa maa yasudu wax daboola alramaq gaajada wax gaajada dabooli kare bi'in kara keliya ilaahu ka yeel macnuu waa maxay wax nolol qurux iyo la raadiye iyo nolol dheeraysi iyo waxaasoo dhanba aanan lahayn an abi hurayrata radi allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi wallaahi ladii laa ilaaha ilaa huwa in kuntu la actamidu bikabadii cala alardi min aljuuc abu hureyre wuu soo islaamay wuxuuna ka mid ahaa raggii saxaabada waana ninka ugu badan ee axaadiista nebiga wariyey salawaatu ullahi wasalaamu caleyh lix kun iyo ziyaaduu leeyahay xadiid inta haddan laga hayo waxaa la yidhaahdaa isagoo muddadii islaamkiisuna ay afar sano ahayd se intaasoo xadiid ku wariya uguna noqday axaadiista ugu badan qolooyinka islaamka duraya waxay leeyihiin abu hureyre beenlow buu ahaa maxay halkaa rabaan wax allaale wuxuu warinayoo dhan in la daadiyo lacnat ullaahi calayhim laakiin abu hurayra radi allahu tacaala canhu o ardaa saxaabadaa u qiri jirtay oo wuxuu odhanaya abu hureyre naftirkiisaoo ka sheekaynayay qof iga badan ma jirto nebiga calayhi salaatu wasalaam axaadiistiisa ilaa inuu yahay cabdullahi bni camr bni caas mooye fainahu kana yaktub walaa aktub ta labaad abu hureyra radi allahu tacaala canhu ardaa wuxuu u tafaruqay xadiidka nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu odhanayay reer muhaajiriinna risqi raadin baa yaa mashquulisay ansaarna reerahoodii iyo guryahoodii baa mashquuliyey anigu nebiga calayhi salaatu wasalaam gurigiisa wax yaalle ee isagu cunayaan la cunayey habeen iyo maalinna isagaan daba socdoon xadiidka ka baranayay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh marka afar sano oo habeen iyo maalinba nebiga la daba socday lix kun maba dhannaan kartaba intuu ka tegey baa ka badan intuu inoo sheegay baaba aad bay u yarta marka loo fiiriyo ta abu hurayra radi allahu tacaala canhu ardaa nabiga calayhi salaatu wasalaam buu ilaahay subxaanah wa tacaala inuu u baryo weydiistay oo ah xadiidkiisa inuusan halmaaminba xadiidka nebiga salawatu ullahi wasalaamu caleyh ilaahay buu u baryey subxaanah wa tacaala dib dambe hal xarf ogama lumin taana waa nasiib kale abu hureyre uu helay marka xadiidkiisanuu nooga sheekaynayaa siduu nabiga calayhi salaatu wasalaam cilmiga u daba socday iyo gaajada qabatay isaga cilmi raadin darteeda ee uusan danka lahayn qaala abu hureyra marka wuxuu yidhi wallaahi aladii laa ilaaha ilaa hu wallaahi baan ku dhaaranayaa alladii allihii baan ku dhaaranayaa uusan jirin laa ilaaha uusan jirin ilaah la caabudo xaq lagu caabudo ilaa huwa isaga mooye muxuu u dhaaranaya abu hurayra warkan soo socda in kuntu waxaa isoo martay buu yidhi laactamiduu bikabadii calooshayda inaan ku dhuujiyo weeye cala alardi dhulka min aljuuci min ajli اljuuc gaajo darteeda wain kuntu waxaan ahaa la ashuddu mid ku dhuujiya alxajara dhagaxa calaa baطnii calooshayda min aljuuc haddaan kacayana dhagax baan raadsanaya calooshaan gelinayaa maradaan kor kaga xirayaa bal inuu ii yaro dhuujiyo xoogaa caloosha walaqad qacadtu yowman maalin baan fadhiistay gaaju islahayn waaye maalintanna walaqad qacadtu waan fadhiistay yowman maalin calى طariiqihim wadadoodii dadka alladii wadadaasoo yakhrujuuna minhu ay ku soo baxayeen masaajidka markay soo aadayaan ama markay ka laabanayaan famara biy الnabiyu salى اllah alayh walih wasalam xadiidku waa dheeraa qiso dheer buu ahaa famara bi dad badan baa soo maray famara bi waxaa ka mid ahaa dadka soo maray annabiyu salى اllah alayh walih wasalam fatabasama nebigu waa fiiriye wejiga abu hurayra waana garanaya fatabasama waa dhoolla caddeeyey nebigu xiina ra'aanii markuu i arkay aniga wa carafa nebigu waa aqoonsaday maa fii wajhii waxa wejigayga ah iyo wamaa fii nafsii waxa naftayda oo gaajo ah famara biya nebiyu marka nebigaa isoo maray fatabasama waa dhoolla caddeeyey xiina ra'aanii markuu i arkay wacarafa maa fii wajhii wejigayga waxa ahaaday buu aqoonsaday iyo wamaa fii nafsii waxa naftayda ah uma qaala dabadeed wuxuu igu yidhi yaa abaahirow qultu waxaan idhi labayka yaa rasuul allah qaala nebigu wuxuu yidhi ku maqlayo ku ajiibaya qaala nebigu wuxuu yidhi alxiq iga soo bax ah, nebigu waa dhaqaaqay fatabactuhu ana waa dabagalay fadahala nebigu waa galay gurigiibuu galay gurigiisii weye fasta'dana waa ii ogolaansho weydiiyey reerkiibuu la hadlo yidhi abu hurayra ila socdo ee waa soo gelayaaye ma soo geli karnaa haa faadana lii nabiga waa ii ogolaaday inaan gurigii galo fadahaltu waa galay fawajada labanan fii qadxin cani hadda aynu soo sheegana wey caaisho ay lahayd qolooyin reer ansaar ah xoolo ay lahaayeen nebiga calayhi salaatu wasalaam caanaha uga soo maali jireen caanihii waa kuwan marka xadiikaynu sheeganay marka fawajada labanan fii qadxin weel caano ku jiraan buu nebigu helay faqaala nebigu waa weydiiyey inuu sadaqo yahay in kale wuxuu yidhi min ayna hada اlaban caanahani xaggee ka yimaadeen qaaluu waxay yidhaahdeen ahdaahu laka waxaa kuu soo hadiyeeye fulaanu aw fulaana hebel ama heblaayo yaa nebiga alla kuu soo hadiyeeye nebigu hadiyada waa qaadan jiray sadaqada laakiin ma cunaynin salawaat اllah wasalaamu calayh qaala wuxuu yidhi yaa abaahir abaahirow qultu waxaan idhi labayka ya rasuul allah waa weel yar caano ku jira waa mucjiza min mucjizaati الnabiyi salى اllah alayh waalih wasalam weel yaroo caano ku jiraan yaa abu hurayra wuxuu leeyahay nebigu waa weydiiyey calayhi salaatu wasalaam maxay yihiin waxa lagu yidhi waa hadiyad weeyaan waa laguu soo hadiyeeyey hadiyadu yaraanna male weynanna male waxay doontay noqon kartaa ahdaahu laka waxaa kuu soo hadiyeeyey fulaanun aw fulaana qaala nebigu wuxuu yidhi yaa abahir qultu waxaan idhi labayka yaa rasuul allah qaala wuxuu yidhi alxiq ilaa ahli sufa fadcuhum lii kac oo ka gaar ahlu sufa oo fadcuhum li iigu yar aniga marka qaala wuxuu yidhi wa ahlu sufati hadduu noo fasiraya maxay ahaayeen ahlu sufa waxay ahaayeen adyaafulislaami martida islaamka oo dhan waa rag dhallinyaro ah reerahoodii ka yimid muhaajiriin ah reer aanan magaalada kulahayn hanti aanan kulahayn xoolo aanan ku lahayn masaajidkay joogaan halkaasay seexdaan dadka muslimiintao dhan bay marti u yihiin qofkii haystaaba waa siiya iyaga qaala wuxuu yidhi hum waxay ahaayeen ahlu sufatina waxa weeyaan adyaafu lislaami islaamka martidiisa weeyaan laa ya'wuuna iyagu ma haystaan u hoyan maayaan ilaa ahlin reer walaa maalin xoolo walaa calaa axadin iyo qofna toonaba cid ay haystaan ma leh reerahoodii waa ka soo qaxeen nebiga calayhi salaatu wasalaam bay u yimaadeen waa soo hijiroodeen alliiyo rasuul inay u nusreeyaan darteeda bas wax kaliya dan kale uma socdaan waana badan jireen waana yaraan jireen wa kaana ida atathu sadaqatun nebigu hadday sadaqa loo keeno bacaa biha ilayhim iyagu nebigu u diri jiray maxaa yeel sadaqada isaga waa ka xaaraam hadday timaado hadiyadna nebigu waa la wadaagi jiray iyaga salawaatu اllah wasalaamu calayh wlam yatanaawal wakaana wuxuu ahaa nebiga ida atathu sadaqatun hadday sadaqa timaado bacaaha bacaa waa diri jiray biha sadaqadaasi ilayhim iyagu u diri jiray walam yatanaawal minha sadaqadaa waxba kama qaadan jirin shay-an waida atathu hadiyatun hadday hadiyo timaadana arsala ilayhim iyaguna waa u dirayey wa asaaba minha isna waxbuu ka qaadan jiray wa ashrakahum fiiha waana la wadaagi jiray abu hurayre markaa maxaa hadda lagu yidhi gaajuu la dhaqaaqi la'ah in wax un loo gartuu rajaynaya nebigaa wejigiisa gartay cid kaloo la hadasho waa waaye soo kac baa lagu yidhi gurigaa la keenay maxaa yaalla weel caano ku jiraan baa yaalla ma sadaqa mise waa hadiyad maya waa hadiyad abu hureyre wuxuu lahaa adaa lagu siin doonaa laakiin hadda wuxuu malaynaya cagsigeedii baa dhaco waxaa lagu yidhi ahlu sufa u yar ahlu sufana toddobaatan bay gaaraan marar qaarkood bal weel yarow caanaha ku jira toddobaatan muxuu ka tari abu hureyre tii baa ku qufulan marka wuxuu leeyahay fasa'anii dalik arintii aad bay ii dhibtay faqultu laakiin waxaan iri buu yidhi wamaa haada labani fi ahli sufa caanahani maxay ka tarayaan ahlu sufa raggii aan ogaa laga yaababa inay maalin iyo habeenba aynan waxba cunin rag wada dharagsan hadday ahaan lahaayeen wax dhan bay ahaan lahayd waa laysoo hambayn lahaa laakiin ragaan muddaba waxba cunin reerna lahayn wax ay cunaanna aanan ka dambaynina ogsoon weliba caanahan yar maxay ka tari doonaan kuntu axaqu markaasaan eri buu yidhi anaa ugu mudan maanta anaa jooga iyagu waa maqan yihiin kuntu axaqu anigaa ugu mudan an asiiba min hada laban inaan caanahan iyagaa ah wax ka helo sharbatan cantuugaba ha noqoto ataqawaa biha xoogaa dhabarka iigu yaro tooso ataqawaa biha aan xoog ku yeesho cantuuga yar xitaa inaan ka helo wax un laakiin faida jaaa islaamnimadiiyo iimaanku waa sidan weeye faida jaauu hadday yimaadaan wa amaranii markaa oo nebiguna i amro fakuntu ana awciihim oo aniguna aan noqdo fakuntu aan ahaado ana aniguna uciihim mid siiya riwaayadaha qaarkood waxay ku darayeen abu hureyre wuxuu yidhi amarka alle iyo rasuulkiisa meel lagu khilaafi kara maleh ma dhihi karo abu hurayra waa waan aadayaaya aan sii yara ka bado cantuuga isii bal wax yar khalaas amarka nebigana calayhi salaatu wasalaam meel looga leexan kara ma leh abu hurayre waa baxay raggiibuu u tegey wuxuu yidhi war rasuulkaa idiin yeeraya laakiin abu hurayre isagaa isla sii sheekaysanayo wuxuu yidhi haddaan keena ragga guriga haddana caanaha qaad baa lay doonaa sii baa lay doonaa aniguna ahaa qofkii ugu horeeyey haddana ee caanaha guriga nebiga soo raacay anigii baana haddana waraabin doona mana diidi kara haddana weli haddana ma diidi karo khilaaf ma jira macne abu hureyre marka tiibuu ka hadlaya wuxuu yidhi faida jaauu hadday yimaadaan oo intaan soo garwado gurigii aan soo geliyo oo wa amaranii u i amro nebigu fa kuntu waxaan ahaanayaa ana anigu actihi mid iyaga siiya wamaa casaa an yabluqanii waxaana laga yaabaa wamaa casaa waa laga yaabaa weeye waa dhici karaysa an yabluغnii inaynan iga soo gaarin caanahani waxbaba in caanahani aysan waxbaba iga soo gaarin yaaba dhici kartaba saasaa dhici karta walam yakun haddana saasoy tahay ma laha min طaacat اllahi ilahi u hogaansagiisa iyo warasuulihi rasuulka oo loo hogaansama rasuuli lahi sal اla alay slam buddun wax lagu khilaafi karo oo looga maarmi kara male aacada ilahi rasuulkiisa waa khasab wey cala alra'si waalcayni wey faataytuhum waa u imid fadacawtuhum waa u yeeray faaqbaluu way soo qaabileen wastadanuu way idan weydiisteen faudina lahum ahlu sufo say u dhannaayeen waa la soo xareeyey wa akhaduu majaalisahum qof walba booskiisiibuu fadhiistay oo min albeyti guriga qaala wuxuu yidhi nebigu yaa abaahir siduu ka cabsanayay baa ku dhacday waa wuxuu awalba yaqaanay malaha naftiisa yaa abaahir waa loo dhawaaqay qaala waxaan idhi qultu labayka yaa rasuul allah qaala waxaa ligu yidhi khud fa acطihim caanaha qaadoo dadka ku wareeji abu hurayra meel looga marana buu yiri rasuulka calayhi salatu salaam amarkiisa ma jirto meel lagu khilaafi kara ma leh ma iska bilaaba xitaa ma dhihi karo su-aashaa ma weydiin karo qaala wuxuu yidhi faakhadtu lqadax weelkii baan qaaday fajacaltu waxaan gudagelay acطihi inaan mid siinayo acطihi arajul inaan qof siinayo raggii mid ka mid ah fayashrabu waa cabaya xataa yarwi ilaa u dhargo uma yaruddu calaya alqadaxa weelkiibuu igu soo celinaya fauciihi rajula kakalaan haddana siinaya fayashrabu isagana waa cabaya xataa yarwiya isna ilaa u dhargo uma yaruddu calaya alqadax weelkiibuu igu soo celinaya xata intahaytu mid kakale kakale kakale kakale qof walba waa dhargaya waa ii dhiibaya weelkii caanuhu weli waa sidoodii wey xataa ataytu ilaa aan ku imid annabiya sal allahu alayh waalih wasalam nebiga midigtiisu ka bilaabay waa waday haddana nebiguu ku soo dhammaaday salawaatu wasalaamu calayh waqad rawiya alqawmu iyadoo ay dhargeen qoomkii kulluhum dhammaantood qof walba waa dharge qof walba intii calooshiisu buu ka dhargey ka buuxiyey fa akhada alqidxa fawadacahu fii yadih nebigu alayh salatu salaam weelkiibuu qaaday gacantiisuu geliyey fanadara ilaya aniguu idhowray fatabasama waa qoslay faqaala markaasuu nebiga wuxuu yidhi yaa abahir qultu labayka ya rasuul allah waxaasaa iimaan ah waxaan ihi rasuulka allow ku ajiibayo ku maqlay qaala wuxuu yidhi baqiitu ana wa anta nebigaa dhahaya waxa haray aniga iyo adiga qultu waxaan idhi sadaqta waa runtaa rasuulkii allow aniy adigunbaa harnay qaala nebigu wuxuu igu yidhi uqcud fadhiiso fashrab cab faqacadtu waa fadhiistay fasharabtu waa cabbay faqaala wuxuu yidhi ishrab cab haddana ku noqo fasharabtu waa cabbay famaa zaala yaquul nebigu kamuunan zuulay inuu leeyahay ishrab cab xataa qultu la waa waday markii dambe waxaan idhi may waladii bacaaka bilxaqi ilaahay xaqa kugu soo saaray baan ku dhaaranayaa laa ajidu lahu caanahan u heli maayo maslakan meel ay maraan calooshayda meel ay wax galaan male rasuulkii allow qaala nebiga wuxuu yidhi faarinii itusi faacطaytu اlqidxa baan siiyey nebiga calayh الsalaaة wasalaam faxamid allaha tacaala ilaahay buu u mahad celiyey wasama waa magacaabay ilaahay bisinkii buu qabsaday washariba alfadlata intii soo hartay buuna nebigu cabayey salawaat اllah wasalaamu calayh rawaahu اlbukhaariyu والله سبحانه وتعالى أعلم